acyaankii ku khatimay muranka ka dhex abuurmaya iibiyaha iyo iibsadaha sida loo loo garnaqayo loogu garnaqayo labada qof ee wax kala iibsaday khilaafka ka dhex ee iibkii ku tacalluqa iibka laftiisi maaha ceeb iyo waxyaalaha aynu soo marnay maaha laakiin iibkii khilaafka ku tacalluqa laba qaybood buu noqonaya qaybta koobaad inay isku haysaan ay ku muransan yihiin caqdiga iyo qaabkii u dhacay caqdiga heshiiskii caqdigii dhacay iyo wa inay markaa caqdigii isku khilaafsan yihiin iyo caqdigii inaanay isku khilaafsanayne fulintii iyo kala qaadashadii wixii la kala iibsaday maarata la isdhaafsanayey adigu keen iyo adigu keen ay isku khilaafaan tan hore ee ah inay caqdigii isku khilaafaan afar siyood bay u dhici kartaa inay isku qabtaan iibka laftiisi waxan waad iga iibisay iyo kaamaan iibin ama waan kaa iibiyey iyo waad ii iyo wax lamida marka iibka laftiisi baa la ysku haysta iib ma dhacay mise muu dhicin baa la ysku hayaa halka waa qaab suurada labaad inay halkaa soo gudbaano in iib dhacay intay isku waafaqaan ama ay sugnaato iib inuu jiray way sugan tahay laakiin iibkaasi ma iib ansaxay buu ahaa mise iib aan ansixin ay isku qabtaan oo sixadii ay isku khilaafaan marka in meesha iib dhacay way isla ogol yihiin ama way sugan tahay laakiin ma iib ansaxay buu ahaa mise mid aan ansax ahayn buu ahaabay isku qabteen oo mid baa wax caqdiga fasahaadinayay sheegaya midna wuxuu le waxaasi muu suurada saddexaad inay labadaaba soo gudbaan wixii dhacay inuu iib ahaa ay isla qirsan yihiin inuu ansax ahaana ay isla qirsan yihiin laakiin qaabkuu u dhacay ay isku khilaafsan yihiin iyo sifadiisi kun siiyey iyo kuliga maad siina sideed boqol baad ayaynu ku kala tagnood iga siisa oo akhirkii sideed boqol ayaynu ku kala iibsanay iyo meyana kun baynu ku kala iibsanay marka inuu iib dhacay way isla ogol yihiin iibkaasi inuu ansax ahaana way isla ogol yihiin laakiin lacagtii ku ansaxay isku khilaafsanyi ama khiyaaru shardi baa ii yaalla iyo kuumuu ool iyo wax lamida iyo mudahablaayaan qabsaday lacagta iyo maad qabsan marka qaabkii caqdigu u dhacay iyagoo isla waafaqsan inuu iib ahaa fasaadna aan sheegan inaynu ansax ahaana isla ogol laakiin qaabkii bay isku khilaafsayin taasina waxay noqonaysaa xaalad laba saddexaad xaaladda afraadoo kuwaa hore un u kala noqonaysa laakiin halkay u noqonayso hadal ku jiro ayaa isagu waxa uu yahay inay isku qabtaan wixii la kala iibsaday wuxuu ahaa gaadhigan aan kaa iibsaday iyo kan igamaad iibsaday kan kalaad iga iibsaday marka iibkii way isla ogol yihiin inuu ansaxahaa way isla ogol yihiin lacagtu qadarkeedii iyo ajal iyo khiyaar iyo tilmaamihii wixii way isla wada waafaqsan yihiin laakiin maxalulbeyci cayntii wixii la kala iibsaday iyay ku muransan yihiin afartaa ayuu sheekhu u kala qaadi doonaa markaa de isagu markaa tartiibta aynu hadda u utartiibinay u tartiibin maayo laakiin sidaas weeyi siday u kala dambeynayaan wuxuu ku bilaabay qeybta saddexaad ee alikhtilaaf fi sifa ah wuxuu yihi ida ikhtalafa almutabaayicaan hadday isqabsadaan labadii wax kala iibsaday fii thamani silcati lacagtay wax ku kala iibsadeen qadarkeedii ay isku qabtaan aw fii shari اlkhiyaar iyo in khiyaaru shari jiray oo mid khiyaar uu sharistay aw ajal ama in mudda ay jirtay oo uu midi muddo qabsaday aw qadrihima ama way isla ogol yihiin khiyaar inuu jiray ama ajali inay jirto way isla ogol qadarkii qadarkiibay isku khilaafsan yihiinoo khiyaarka laba maalmood baad khiyaar qabsatay buu leeyay kana wuxuu le laba maan qabsana saddex baan qabsaday qadarkii khiyaarkay isku khilaafsan ama ajashi bisha lacagta bishu markay dhammaataan keenayaabaad ayaad itidhi iyo maya bisha labaad markay dhammaato iyaan keenayaabaan ku ihi marka ajashi way isla ogol yihiin laakiin qadrul ajalki ajashuma bilba ajmise labay ahayd iyay isku diidan walam yakun lahuma lahumaa bayina had iyo jeer khilaaf markaynu ka hadlayno waa meel aan bayina jirin iyo markhaati hadii markhaatiya dee la hayo dee markhaatiyadaa furaya laakiin markaanay markhaatiye jirin weeyaan ikhtilaafkan dee maaragtay fiqhigii uu inta badan ka hadlayo hadday markhaatiye jiraan warku waa cadyaha haddaan tacaarud imanoo labada dhinac dee dhinac waliba aanu markhaatiye oo dee tacaarud lbayinaat markhaatiyadii iska hor yimid haddaanay meesha jirin khilaafka laga hadlaya waa khilaaf bilaa markhaatiya un haddaba maxaa la samaynaya nimankii marka waa sifatul sifatulbayci wey sifatulcaqdigii markay isku khilaafaan maxaa la yeelayaa wuxuu yidhi taxaalafaa way isdhaarsanayaan marka an yaxlifu kulu minhuma yamiina tajmacu bayna alnafyi wاlihbaat wey mid kastaaba wuxuu ku dhaaranayaa dhaar nafyi iyo ihbaadba ku jiro inkiraad uu inkirayo ka kale wuxuu sheegay iyo sugid uu sugayo isagu wuxuu sheegay ayuu mid walba ku dhaaranaya wallahi inaanan sidaa kaaga iibsan ee sidaa kaaga iibsan wallahi inaanan sidaa kaaga iibin ee sidaa kaaga iibin taxaaluf baa la yidhaahda musalaxaas marka waa musطalax fiqhiya waxa kala duwan labaduba way dhaaranayaan iyo iyo taxaaluf bay sameynayaan yaxlifu kulu minhuma hadday ku ihahdaan yaxlifu kulu minhuma labada mid waliba wuu dhaaranayaa iyo taxaalafa haddaynu af soomaaliyeyno waxay noqonaysaa labaduba way dhaaranayan bay noqonaysaa labada jeerba taxaalafa labaduba way dhaaranayaan way isdhaarsanayaan yaxlifu kulu minhuma labada mid waliba u dhaaranaya de isku mida ah un laakiin isilaaxii baa ku kala duwan marka marka taxaaluf laguu sheego waxaa loo jeedaa mid waliba awal waxa loo dhaaran jiro dhaartu ay ahaan jirtay nafyi sida asalka ah alyamiinu ala man ankar waa kii nabigu yiri xadiskii saxiixan ku jiray alyamiinu calaa man ankar waxa dhaaranaya qofkii dafirsanaa wax markaa muxuu ku dhaaranaya de waxaas inaanay jirin ilaan isagu wixii uu diidan yahay soo wuxuu ku dhaaranaya waa nafyiga waa dhaartii asalka ahayd waa saasay ahayd marka yaxlifu kullu minhuma hadday ku idhaahdaan mid waliba wuxuu ku dhaaranayaa nafyi uun wey laakiin hadday taxaalafa ku idhaahdaan oo taxaaluf aad ku aragto kutubtii fiqhiga waxaa loo jeedaa waa dhaar laba dhinac laba mid waliba dhaaranaya oo nafyina leh isbaatna le marka wallahi inaanay sidaa ahayn ay sidaa ahayd ay sidaa ahayd baa la socota taxaalufka laakin xalifulkuliga lama socoto maxay isu dhaarsanayaan labaduba labadaba loo dhaarinaya nabigu wuxu alyamiinu calaa man ankar qofka dafirsan bay dhaartu saarantay maxaa labadaba loo dhaarinaya waxaa la yidhi halkan kilaahumaa munkirun wa kilaahumaa muddacan calayhi labada mid walba waa mid wax loo haysto oo kolkuu leeya alaabta laba kun baan kaa kana uu leeya laba kun igamaad siina kun baad iga siisay kani mushtarigu wuxuu sheeganayaa silcadii alaabtiibuu sheeganaya kun inuu markaa dhaafsadayna wuu sheegaya marka alaabtiibu kun ku sheeganaya baaicuna wuxuu sheeganayaa laba kun oo ninkan uu dafirsay marka kani wuxuu sheeganayaa silcadan inuu kun ku milkiyey kana wuu dafirsaya arrinta ee wuxuu sheeganayaa inuu laba kun ku milkiyey kaasina arrintii u dafirsanya markaa kilaahumaa munkir wey mar haddii kilaahumaa munkir uu yahay nabiguna alayhi الsalaatu wasalaam ina yihi alyamiinu calaa man ankara ka inkirsan ee diidan ayaa la dhaarinaya dee labadii mid waliba u diidan yahay halkan kol hadduu labadii mid waliba diidan yahay wixiina caqdi keliya uu yahay waxa ay markaa noqonaysaa kilaahumaa muddacin wa muddacan caleyh labada mid waliba waxna wuu sheeganayaa oo waa muddaci waana muddaca caleyh oo isagana waxbaa lagu sheeganayaa waa la haystaa haddaba xaaladda iyada fuqahadii reer madiinaad iyagoo markaa xadiidkaasina ka dheeganaya alyamiinu cala lmuddacaa caleyh taxaaluf ayay markaa fuqahadii taabiciinta reer madiina laga soo gaadhay in markaa labadaba dhinacba la dhaarinayo taasaa markaa madhabkii shaaficina u yahay taxaalafa marka yaxlifu kulu minhumaa yamiina tajmacu bayna anafyi walibaat waaya dhaarta yaa ah horeynaya ah hadaba wuxuu yihi fa yabda-u iibiyahaa bilaabaya oo hor dhaaranay maxaa yeelay waxaa la yihi dee jaanibuhu aqwa jaanibkiisa iyaa xoog badan oo caqdigan iibku had iyo jeer alaabta ayaa asal u ah lacagtuba wixii la dhaafsanayay uune imika haddii aad tirahdo halkaa maxaa la kala iibsaday guri baa la kala iibsada ubaad ohan lacagtii waxba sheegi maysi wixii la kala iibsaday muxuu ahaa lacag baa la kala iibsaday ma odhanaysid iyadoo lacag badan la kala iibsaday lacagta waa la isdhaafs labadaba waa la isdhaafsaday oone laakiin waa la kala iibsaday alaabtaad sheegaysa marka waxaa la yidhi jaanib lbaaici aqwaa jaanibka baaica iibiyaha yaa xoog badan markaa isaga ayaa dhaarta bilaabaya oo waa istixbaab laakiin ka kaleba u bilaabi karaa marka qaad qaadigii xaakimkii dhaarinayo isaga odhanaya bilow fayaxlifu wuxuu ku dhaaran iibiyu annahu maa baaca bikada inaanu sidaa siinin sidaa ku iibin walaqad baaca bikada ee uu sidaa ku iibiyey ayuu ku dhaaran markaa dee waadigaa arkay taxaalufkiibuu bilaabayaayo dhaartiisii laba shiqibayl ama laba shai laba dhinac dhinac waa nafyo isagu horreysiinaya ilan waa dhaarta wixii marka hore loogu talagalay dhaartu nafyi bay ahayd markeeda horeba soo ma nafyigiibu horreysiinaya wuxuu leeyahy wallahi inaanan sidaa kaaga iibin tiisiiba horta kansalaya markaasuu haddana tiisii sugaya ee aan sidaa kaaga iibiyey sidaa kaagamaan iibine sidaasaan kaaga iibiyey saasuu ku dhaaranay wayaxlifu lmushtari iibsadihiina wuu dhaaran anahu ma bikada wallahi inaanan sidaa ku iibsan nafyigu isaguna horreysiinaya walaqad ishtaraa bikada inuu sidaa kale ku iibsaday ayuu isaguna ku dhaaranaya faidaa xalafaa labadii dhinacba haddaba markay dhaartaan oo taxaalufkii ay la yimaadaan lam yanfasikhi lbaycu buu yidhi iibku sidaa kuma burayo inay labadooduba dhaartaan xataa yafsaka ala xataa yufsaka ilaa la fasakhayo cala lmansuusi haddii haddaba labadii midi dhaarta ka maago midna dhaarto dee yaa loo xukumayaa kii dhaartay baa loo xukumay hadday labadiiba ka maagaan oo labadiiba dhaaran waayaan xaaladdaa iyadaa faraha laga qaadaya lalama hadlayo iyagoo heshiiyaan khalaas arrintiina way dhacda markaa hadday labadiiba dhaarka joogsadaan waa la iskaga tegaya hadday labadiiba dhaartaan mid waliba u dhaarto xaaladdaa iyada ah iyaa khilaaf jiraa iibkii miyuu burayaa markaaba saasuu ku buraya mise sidaa ku buri maaye e fasakhaad buu u baahanaya marka naska imaam shaafici ee muctamadkana ihi waxa weeye inaan horta iibkii sidaa ku buray ilaa la buriyo kuma burayo laakiin maxaa markaa banaa laba qaabo way bannaan yihin ko fa in radiya maxaa yeeley maxaanu idinkuu buraynin de lanhu asla baqaa maa kaana calaa maa kaan wixii jira inuu sidiisii u jiro yaa asala haddaba maxaa loo dhaarinay waxaa loo dhaarinayay si ay markaa awood ugu helaan in lafas inay fasakhi karaan laakiin sidaa ku fasakhmi maayo fa in radiyaa hadday haddaba isla ogolaadaan biaxadi thamanayni labadii lacagayo weel la kala sheegayay mid ahaan hadday isla gartaan ama labadii muddo ee la kala magacaabay ay mid isla qirtaan ama ajali ma jirta mise may jirin almuhim hadday dhinac isugu baydhaan oo wixii ay isku haysteen ay dhinac ku heshiiyaan uqira alcaqdu waa markaynu ku soconno mansuuska hadday markaa dhinac isu raacaan saasuu caqdigii loo daynaya waa la sugaya saasuu ku sugnaanaya wa in lam yardaya hadday dhan isu raaci waayaan oo iska ishaystaan fasakha alcaqda ama fasakhaahu ama fasakhaa saddex nusqo way way fasikhi karaan wey koodii doonaa fasakhay hadduu baayicu fasakho u fasakhmaya hadduu mushtarigii fasakho u fasakhmaya xaakimku hadduu fasakho u fasakhmaya kol hadday dhinac waayeen kii doona saddexda xaakimka qaadiga iyo labadoodan is haysta kii doonaa fasakhayo wa qiila qiil baa wuxuu leeyahy weji baa wuxuu leeyahay laa yanfasiku ilaa bilxaakim may iibkani buri maayo xaakimkoo buriye mooyaane iyaga hadalkooda ku buri maayo oo midkood uu yidhahdo haddaba waan buriyey iibkii waan ka noqday sidaa kagama bixi karayo maxaa meeshani waa meel ijtihaad u baahan ijtihaadkana dee qaadiga ay marka waa nisaac markaa u baahan ijtihaad kole hadduu nisaac ijtihaad u baahan yah ayaa dadka lagu kala saarabay ayuu qiilkaas leey laakiin sida saxdaa ah, waxa weeye dhammaantood way wada fasikhi karaan maxaa waay arrintu waxay u ekaatay fasku bilcaybki sidii ceebi soo baxday oo kale ayaa arrintan u ekaatay baa loo ceebtooda isagunbaa fasakhaye halkanna kii doonaa fasakhaya saasay markaa ku kala baxaya kaasi markaa waa maxay alikhtilaafu fi sifa nimankani waxay isla soo ogolaayeen inuu iib jiray wixii la kala iibsadayna uu kaa ahaa iibkaasina ansax ahaa laakiin qaabkiin ba isku khilaafeen taxaalufkaasii gelayaan markaa iyagu wain ikhtalafaa fi cayni lmabiic hadday ku murmaan wixii la kala iibsaday ma kanu ahaa mise kan kanaad iga iibisay iyo miya kanaan kaa iibiy faqaala albaayicu iibiyihii wuxuu leeyahay bictuka haadihi ljaariya gabadhan aan kaa iibiyey wa qaala lmushtari iibsaduhuna wuxuu leeyahay bal bictanii haada alcaabd aniga addoonkan aad iga iibisay ayay isku haystaa marka maxaa la ysku iibkii waa la isla sixadiina waa la isla ogol yahay laakiin sifada lafteedi wax kale iskuma diidane caynulmabiici maxalkii iibku halku maaratay ku tacalluqayay iyaa la ysku hayaa haddaba suuradaasi ma waxay gelaysaa ikhtilaafu sifihi oy la xukun noqon mise way ka xukun duwanaanoo ikhtilaaf fi asli fi asli lbayc iyay la noqon baa la ysku haya alikhtilaaf fi asli lbayc way noo soo socdaa asalka baycaba hadii la isku khilaafo ii baa dhiciyo muu dhicin ma halkaasay gelaysaa tan mise waxay gelaysaa alikhtilaaf fi sifat imika aynu ka soo baxnaya sheekhu isagu wuxuu maray dariiqadano wuxuu yihi lam yataxaalafaa meeshan taxaaluf kama dhacayo isdhaarsigii imika aynu soo maraynay halkan kama dhacayo marka maxaad fahantay in alikhtilaaf fi cayni lmabiic aanu ikhtilaaf fi sifa ahayn waayo maxaa la yeelayaa wuxuu yidhi bal yaxlifu lbaa'icu iibiyahaa dhaaranaya annahu maa baacahu lcabda inaanu addoonka ka iibin ayuunbuu ku dhaaran yaxlifu lmushtari iibsaduhuna wuxuu ku dhaaran annahu mabtaaca aljaariyata inaanu inanta iibsan marka imika halkan yaxlifu kullu minhum aadin sheegayni weeyaan wuxuu ku yihi musanifku taxaaluf ma jiro markaasuu haddana labadiiba dhaariyay soo ma intuu ku yidhi lam yataxaalafa ayuu haddana baayiciina wuu dhaaranayaa yidhi mushtarigiina wuu dhaaranayaa markaa haddaad iska akrisa tidhaahda fiqiga dee waxoogaa way kula kacaysa waxaad ohanaysaa kitabku uu qalday mayma qaldane musalaxaanad la socon eeg mid walba mika muxuu ku dhaartay baayici muxuu ku dhaaranayaa anahu maaba wallahi inaan adoonka kaa iibin bs ka kalena muxuu ku dhaaranaya mushtariguna wallahi inaanan addoonta kaa iibsan maxaa meesha ka maqan markaa ihbaatkii baa ka maqan sidii asalka ahayd ee dhaartu ay ahaan jirtay dee alyamiinu calaa man ankara inkaarkii lagu dhaaranayay un weeyaan iyadu waa xalifki caadiga marka meeshan laba doodood baa yaala waxa markaa laga soo qaadaya waa laba dacwadood oo kala duwan waa laba dacwadood oo kala duwan oo midna inanta ku tacalluqdo midna inanka ku tacalluqo markaa laba iib bay nimankani isku hayaan iib inanka ku tacalluqa mushtarigaa sheeganaya oo iibsaduu iib buu sheegayaa inankan ku tacalluqo inankan aad iga iibisay buu leey dee markaa haddii la ysku qabsado waxaan waan waad iga iibisiye kaamaan iibin de dhaaran jiray dee kaala kaamaan iibina munkirka ah alyamiinu man ankar muxuu ku dhaar wuxuu ku dhaar wallahi ina inankaa kaa iibin waa dhamaatay hawsha dacwaddaasi waa dhamaatay dood kalaa meeshan taaloo inanta ku tacalluqda oo iyadana yaa muddaci ka ah baaica muddaci ka ah oo leh bictuka haadihi ljaariyata bialfi inantan kun baan kaaga iibiya kunkii keen buu taaganyay marka waa dawad kale oo muddaci uu ka yahay baaicu marka tanna sideedaad u qaadaysa oo dee dana markaa dee inkaarkaasumaa lagu dhaaranaya tanna sideedaad u qaadaysaayo inantiina waxaa dhaaranaya uun ka iibkeeda inkirsan oo mushtariya saas marka waa laba doodoode ha isku keeni buu sheeku kuleeyahay ilan iyagoo laba qofoo keliya bay haddana intaasoo doodood eh, isku qabsan karaan soo oo mid walba maarata wa kaga muddaci ka noqon karaa markaa dood walba sideeda u qaad kii munkirka ka ahaa ha dhaarto hawshan halkaasay ku dhaartay marka meeshii wuu kala qaado laba iib ayaa meeshan la ysku hayaa mid walbana waxa u asala ah alaslu cadamu kii markaa munkirka ahaa unbaa dhaaranay taasi waa taasoo waa weji xoog badan oo culamada qaybo badan oo kamidii ay rajaxayaan inaan taxaaluf meeshan jirin oo halkani ay tahay alikhtilaaf fii asli lbayc beyca asalkiisi baa laisku khilaafsanyaho de waynagana mushtarigi w mushtarig wuxuu eh, sheeganayaa iib addoonka ku tacalluqay kana wuu dafirsan yahy iibkaasi inuu jiray marka iibkii ma jiraa mise ma jiraa laisku khilaafsanya haddana mushtarigi eh, baayici wuxuu sheeganayaa iib jaariyada ku tacalluqa kan kalena wuxuu iibkaasi ma jiro marka iyaduna waa ikhtilaaf fii asli bay deetana markaa siday noo iman doonta waxaa u dhaaranaya dee kii markaa aslulbeyca diidana taasaa markaa mid walba ka kale markaa wixii uu sheeganayay inuu inkiro uu ugu dhaartay weji kale ayaa masalada ku jira oo ah nimankani laba shay ha kala sheegaane dee waxay ku muransan yihiin waa iib keliya beyc keliya iib keliya unbay ku muransan yihiin ma inantuu ku dhacay mise inankuu ku dhacay meeshan laba iib ma kala sheegayan waa iib keliya iibkii ayuunbay wuxuu ku dhacay isku khilaafsan yihin inuu iib dhacay way isla waafaqsan inuu ansax ahaana way isla waafaqsan yihin ku dhacay bay isku hayaan saw maaha de waxay lamid tahay un lacagtii kuwii isku khilaafsanaa iyo qadarkii iyo ajashii iyo waxaasun bay waayo inuu iib dhacay way isla ogol yihiin inuu ansax ahaana way isla ogol yihiin sidaa daraadeed yataxaalafaani labadan iyagii waa mukhtalifaani fii sifat lbayc oo kale une sifat lbayca la geli kaana kanaana muctamada waxaa muctamada in laga dhigayo mk kalmukhtalifeyni fi sifat lbayc markaa waa weji aanu sheeku sheegin laakiin muctamadkii tan uu sheeku sheegay waxay muctamad noqonays noqon kartaabaa la yidhi hadday maca lacagtii isku khilaafaan de markaa laba iiba saan u kala duwan bay noqonaya kani wuxuu yidhi inanta ayaad laba kun iga siisa isna wuxuu yihi waar inankan kun iyo shan boqol kaasi siiyey marka waxaa laleeyahay silca b e, e, mabiicina waa isku khilaafteen lacagtiina waa isku khilaafteen dee waa laba iiboo kala duwan laba iiboo kala duwan baad sheegaysaane mid walba kaka munkirkaa ah, ayuunbaa ka dhaaranayo dariiqada sheekhu uu maray ayaynu xaaladaa marinayna laakiin hadday wixii lacag qura wada sheegayaan iib qurana wada sheegayaan waxay u badan tahay de in meeshan iib qura uun ay ka hadlayaan kol hadday iibqura ka hadlayaanna de waxa weeyaan sifadii iyunbaa murag ka taagan yihi taxaalufkaasi ha galo qodobkaa waynu isla ogolaanay marka marka hadalka sheeka haddaad taa kuma fasirto ila isagu lacag buu sheegin bictuka hadihi ljaariya iyo bictanii hada lcabda unbu yihi soo ka soo qaad markaa inuu yihi kaa hore bictuka hadihi ljaariyata bialfi ama eh, bialfayn ka kalena u yihi bal bictanii hada lcabda bialf markaa laba iiboo kala duwan ayaa laga soo qaado sidaa sheekhu uu maray iyaa la marinaya wain qaala hadduu yidhaahdo bictuka haadihi ljaariya inantaan kaa iibiyey addoonta faqaala isna uu yihaahdo wa qaala uu yidhaahdo mushtarigii bal zawajtaniiha waad ii dhistay wuxuu yidhi addoontan waa kaa iibiyo waanigi intaa kaa siiyey markaasuu intaa gamaad igagamaad iibine meherkiibay ahayd intaasi dee intaasaad iigu meherisay oo meeshu guur bay ahayde iib may ahayd marka maxay isku khilaafsan yihiinba iib ma dhacay mise ma dhicin bay isku khilaafsan yihin soo ma in meeshan iib jirayba aslulbayci baa la isku haystaaba aslulbayc de aslulbaycna maxaa asala cadamuhu de inaan jirin inaan u jirin ilan alastu fi afcaal cadam weeyaan markaa ka inkirsan un baa dee dhaaranay kan kalena haddaba muu dafirine yani daf inkiraad keliya kuma ekaysane intuu inkiray buu dood kalena keenay oo dooddu keenana waa maxay guur buu keenay iibkii wuu diiday guurna wuu ku dooday markaa guurkana mudaci buu ku yahay baycana munkir buu ka yahay deetana wuxuu ku yihi musanifku xalafa kulli waaxidin taxaaluf meesha ma jiro laakiin xalafa kulli waaxidin mid waliba wuu dhaaran calaa nafyi maa yudacaa calayhi waxaan l lagu sheegtay ayuunbu iska inkiri ayuu mar yani anfigiisa uu ku dhaarani marka baaicii yihi bictuka haadihi ljaariya waan kaa iibiyey addoonto kun baan kaasii waanigi kunka kaa siiyey mushtarigii ama ninkii kale mushtari imka kuma magacaabi karaynabe kol haddaanay isla waafaqsanayn kii kale waan kaa iibiyey lalahaa iyaa ka dhaaranoo wallahi inaanad iga iibin odhan waad ii guuraysaydii isagu uu sheegtayna dee kii maaliga ahaa ee addoonta lahaa ayaa de isaguna taswiijkii iyo guurkii inkirsane isagaa ka dhaaranayo odhanaya walle inaanan kuu guurinin bas sidaa marka yidhaahdaan dee kana addoontiisu iska haysanaya kana kunkiisu iska haysanaya oo meshi wax la fasakho oo jiraaba ma jiro suuradan iyo suuradii horeba suuradii hore lafteeda marka dhahno lam yataxaalafa bal yalifu alى kada alى kada wax la fasakaa meesha ma yaal ilan meeshan iib guntamayba ma jiro oo ikhtilaaf fii asli mabiic buu gelayaa fii asli اbayc ayuu gelayaa qaabkii shaeku u dhigay tii hore tii dhexe imika kusoo waxay noqonaysaa wax la fasakaa meeshan ma yaallo oo lamid maaha alikhtilaaf sifiy ikhtilaaf sifiy caqdi baa guntanaa heshiis baa ansaxay oo meesha yaalay oo de in la fasakoo la buriyo mooyaane haddii kale de waxa weeyaan jiraya marka halkan laakin caqdi ma jiro waaa la burinaya marka meeshimaya waayo maxaa inoo dhimanu alikhtilaaf fi صixat اlbayc iibku inuu ansax ahaa inay isku khilaafsan yihiin wuxuu yihi wain ikhtalafaa hadday isku khilaafaan fii sharطi yufsid اlbayca shardi fasahaadinaya iibka falqowlu qowlu man yudacaa man yaddaci sharda hadalku ama qowlka la qaadanayaa waa qofka shardiga sheegaya qowlkiisa fii axadi lqowleyni labada qowl ee masalada ku jira mid ahaan markaynu qaadano waalqowlu qowlu man yunkiru daalika maya warkiisu ka la qaadanayaa waa ka dafirsan ee diidan fi lqowli alaakhari qowlka kale markaynu sixadii baa la laysku haya iib inuu dhacay waa laysla ogol yahay oo labada nin ay gaarigii kala iibsadeen laakiin midi wuxuu leeyahay waxaad iga iibisay gaariga adigoon lahayn ama wuxuu leeyahay waxaan kaaga iibsaday shardulkhiyaar toban maalmooda dee toban maalmooda khiyaarku kuma ansaxayn saddex maalmood baa u badnay shardulkhiyaar buu sheeganayaa toban maalmooda ama ajal buu sheeganayaa majhuula almuhim wixii aada soo ogeydee bayca fasahaadin jiray mid uun kamid ah ayuu ku larayaa waxaasaa jiray bu le markaynu kala iibsanayni wax markaa iibkii fasahaadinaya ayuu meesha keenay marka meeshii waxaa yaalla bayc mutafaq caleyh oo laisla ogolyahay inuu jiray iyo sixadiioo la isku haysto haddaba maslada iyada laba qawl ayaa imaamku uu kuleeya laba qawl buu kule horta taxaaluf ma jiro marnaba halkan taxaaluf ma jiro xalifulkulina ma jiro labadaba la dhaarin maayo dee dhinac baa dhaaran ilen hal dacwad unbaa meesha taalle wuu jira iyo muu jirin soo ma sidaasuu ahaa iyo mu ahayn marka qawl wuxuu leeyahay waxaa dhaaranaya ninkan leh sidaasuu ahaayo shardigaas waxaasaa yaalo shardulkhiyaar toban maalmooda ayaa meesha ku jiray qoladaas maxay markaa sidaa u tiri meesha waa masaa'il ikhtilaaf ilaslayn wey laba asal asalba meesha iskhilaafsan oo dhinac markaynu eegno dee waxa weeyaan al alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaano silcadani inay baaqi ku tahay ninkii iibiyey gacantiisii ninkii iibinaha ila ninka alaabta nin baa lahaa sooma ma waxa lagu muransan yahay mas way soo guurtay oo lahaanshihii wuu soo wareegay iyo muu soo wareegin soo ma marka maxaa asal ahaa inaan u soo wareegin taasi waa dhinacaas dhinac kale khiyaar kan tobanka beriya ninkani uu sheeganayo isagana maxaa u asala inaanu jirin di shardigan bayca fasahaadinayaana inaanu jirin ayaa asal marka baqaau maa kaana calaa maa kaanadii waxay u taageeraysaa ninkan le shardi faasidaa jirin alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan oo in waxaan silcadani lahaanshaheedii aanu soo wareegin dee waxa waafaqsan mushtariga ninkan le shardigaasaa jirin alaslu cadamu hada almufsid waxaan waa fasahaadinayaa inaanu jirinna oo shardigan aan meesha lagu sheeginna iyaduna alaslu cadamuhuyo kaasina wuxuu waafaqsan yahay qof kale bayc wuu ansaxayo lahaanshihii shaygani wuu guuray u wareegay markaa de waa laba asaloo iskhilaafsan xayumaa tacaarada alaslaani wi yakunu cinda shaafici qowlaan had iyo jeer waa aaliban haddaba maxaa la odhanaya warajaxuu bicaadidin saw maa waxaynu u baahanayn haddaba wa lakala labadii qowl lagu kala xoojiyo waxaa halkan lagu xoojiyey waxaa la yihi alظaahiru min cuquud اmuslimiin asalaamatu min almufsidaat daahirka cuquudda muslimiinta waa in ay ka badqabto waxyaalaha fasahaadinaya dadka muslimiinta maadaamay dad muslima ah inay iska ilaalinayaan ayaa dee daahirku uu yahay haddaba kol hadday sidaa tahay daahirkii markaa maanta yuu yuu saacidayaa kii lahaa alaslu cadam lmufsid soo ma markaa dee ama baa'ica ha noqdo ama mushtariga ha noqdee waxaa muctamada in la qaadanayo qawlka muddaci sixaha haddii khilaafku uu ka dhaco wax ansaxa buu ahaa iyo mu ahayna wax faasida buu ahaa ka warkiisa la qaadanaya waa kale ansaxbu buu ahaa saasaa muctamada waa fii haalib suwar iyada lafteedu waa suuraduhu say u badan yihiin masaaishu laakiin xaaladaha qaar ayaa waaqicooda iyo daahirkoodu sidaa ka gedisan yahay xaaladaha gaar iminka maalan oo kale laba qofoo wax isku haystay hadday ka heshiiyaan oy wixii heshiis ka galaan caqdigaa sulxiga haddii hadhow talamido uu yidhaahdo innagoon waxba isku qirin baynu heshiinay oo heshiiska daa aynu gallay kolkaad shan boqol oo igu igu sheegatay anigu dee waan xasuusan waayay aakhirkii waxaynu ku heshiinay laba boqol iyo konton oo aan iska bixiyo anigo sidii udairsan ka kalena wuxuu yihi mayane markii aad qirtay shantii boqol inay lagugu lahaa aad garatay ayaynu heshiiska ka gallayo deetana bal waaya haddaba dee laba boqol iyo kontanna iga nusna iga qaad iyaynu ku heshiini markaa mid wuxuu sheeganayaa sulx maca alinkaar midna wuxuu sheeganayaa sulxun maca aliqraar shaafici markaa tahayna maxaad ogey sulxu maca alinkaar inuu faasid yahay waanu ansaxayn laakiin inta badan dadka waxay ku muransan yihin goorma heshiis laga galaa inta laisla dafirsan yahay hadu wixii qofkii qirto inta badan heshiis lagama gala de iska soo bixi o boqol waa de waa lagugu leeyay shanta boqol de wa iska soo bixi heshiis aynu aynu ka heshiin maxaynu ka heshiina waa waad qirsan tahaye marka imika halkaasoo kale muddaci sixihii la qaadan maayo waayo masalada waaqiceeda aali wax haalibkaynu ku dhisaynay soo ma aynu ahayn wanajaxu bicaadil caadilka daahirkaynu ka dhigno masaladan iyada daahirkeedii baaba sida kalea oo haalibkeedii ba wuxuu yahay in sulxigii macal inkaar uu dhaco kol hadday sidaa tahay muddaci linkaar markaa ka muddacil inkaarka ee sheeganaya inaan meeshaa qiraanjilinay iyadoo uu munkir yahay sulxigan ay galeen ayaa warkiisa la qaadanaya oo sulxigii markaa faasid ahaa ayaa la xukumay halkaa waxaa inoogu dhan alikhtilaaf fi lcaqd caqdigii khilaafkii ka jira iminka waxaynu gelaynaa markaa caqdigii oo wixiisao laisku waafaqsan yahay ayaa hadda xaggii fulintii uu muran ka yimi adigu keen iyo adigu keen war gaarigay igu soo wareeji iyo horta guriga igu wareeji aan kugu soo wareejiye gaariyo guri bay isdhaafsadeen oo isku bedeshay kadib baa markaa ninkii ka keen uu leeyahay kana wuxuu horta adigu keen ama gurigii ayuu ka iibiyey gaarigii markuu ka iibiyey ayuuna gaarigii igu soo wareeji suurta lacagtii keen markaa suurada weliba musanifka uu ka hadli doonaa gaari iyo guri maahe waa gaari iyo lacag gaari toban kun kala siistay ayuu leeyahy gaarigii keenka kalena wuxuu leeyahay horta lacagta ii tiri lacagta markaasa gaariga iyo furaha kugu wareejinayaa wuxuu yihi walaw ikhtalafa haday ku murmaan in ikhtalafaa hadday ku murmaan fi tasliimi dhiibidii adigu keen iyo adigu keen faqaala albaayicu iibiyihii baa yidhi laa usalimu lmabiica waxaan aad aan kaa iibiyey kugu wareejin maayo xataa aqbida athamana ilaa aan lacagta gacanta ku dhigo wa qaala almushtari iibsadihiina wuxuu yidhi laa usalimu athamana lacagtii dhiibi maayo xataa aqbida almabiica ilaa iyo aan gacanta ku dhigayo alaabta ilaa aad gaariga igu soo wareejinayso toban kun kuma dhiibi kanna wuxuu leeyay war tobankii kun keen kolkaad keentana gaariga qaado inta badan waxay dhacaysaa goor bayci uu laazimay dii khiyaarkii jirada arutu iska fududahay inta badane inkastay masaladu leeyihin kuma gaar aha baycii laazimay kuma gaar aha laakiin haddana inta badan dee gaarigii waad iibsatay lacagtiina kamaad bixin waad baxday tafaruqiibaa dhacay baycii markaa maxaa ku dhacay wuu laazimay dee soo maha kama noqon kartid markaasaa tii gaarigii igu soo wareejiye iyaguna waxay kuleeyihin horta lacagta soo bixi shub lacagta waayahay iyaguna kama noqon karaan iibkii adigiina kama noqon kartid meeshii cabsiina ma jirta mid waliba inuu isaga un lagu wareejiyo marka hore ayuu doonaya haddaba xaaladaa iyada ah wuxuu yihi musanifku ujbira albaa'icu calaa daahiri lmadhab ninka iibiyaha ah ayaa la qasbayaa oo la odhanayaa dhiib horta adigu sida madhabka daahirkiisu yahay cibaarada imaam shaafici daahirka ay ku tahay waana sida muctamidka maxaa yeelay dee waxaa laleeyahay adiga waxa uu ninkani ku haystaa waa gaariga halkaa yaalla ee cayiman laakiin adigu waxaad haysatee doonaysaa waa toban kun oo dee aan cayinayn soo ma lacagtii ma cayinna wax mucayan ma sheeg de lacag unbaad sheeganaysaa toban kuna oo maaratay doonto noqon karta oo d fi dhima wax dimada ku jira weey isagu laakiin wuxuu sheeganaya waxa furta lagu fiiqaya gaarigaa de halkaa yaalee muuqdo markaa horta ku wareeji kolkaad ku wareejiso ayaa markaa deetana lacagtii loo imanayaayo saddex xaala mid ahaan ayay lacagtii yeelan marka inuu lacagtii da imikaba hayo oo dhig la yidhaah iyo inuu yidhaahdo way iga maqan tahay aan soo qaado oo magaalada iyo meel aan fogeyn uu magacaabo ilaa halkaasaan kasoo qaaday iyo inuu meel fog sheego oo masaafatulqasri iyo wixii ka durugsana saddexdaa xaalo ayay markaa lacagtii yeelan kolkaynu gaarigii ninkii ka qaadnay wuxuu yihi fain kaana thamanu xaadiran hadii lacagta uu meesha ku hayo ujbira almushtari ala tasliimihi hadda inuu dhigo iyaa lagu qasbi isagiina gaarigii marka sidaa loogu wareejiye furihiisi wiiisi lagu wareejiyo dhig baa la odhan lacagtan wain lam yakun xaadiran haddii lacagtii aanu wadin walaakinahu macahu fi lbeled laakiin lacagtii ay taalo magaalada aanay ka baxsanayn magaalada kaba ka baxsanta waxaa lamida baa la yihi wixii masaafatulqasri ka sokeeya oo dhan masaafatulqasri wax alla wixii ka sokeeya wixii magaalada yaalla un bay lamid yihin xaaladaa iyadaa xujira cala lmushtari fi silcati lacagtii xayiraadna waxaa laga gelinayaa alaabti gaadhigii oo laga ay laga xayirayaa iyo wa jamiici maalihi wax alla wixii uu hanti lahaa xayiraad baa la gelinayaa xataa yuxdira hamana ilaa intuu lacagtii keenay ninkani daaradhaa dheer buu magaalada ku leeyahay daarihii dhaadheera gaarigani waa toban kun macno badan male laakin daarihiisani waa malaayiin daarihiisaa malaayiinkii yaraad bay gelayaan ilaa intuu tobankaa kun soo bixinayo ilaa intuu ninkan lacagtaa keenayo oo tobankaa kun uu soo bixinayo hantidiisii oo dhan ayaa xayiraad la gelinaya toban kun baa malaayiin markaa loo xayiray waxay markaa ku magacaabaan xayiraada noocana fuqahadu alxajru alghariib alxajru alghariib waa xayiraad yaaba waxay yaabka u tahay dee waxaa xayiraad xoolaha la gelin jiray marka dayntu ka badato laakiin xoola aan dayn aan xoolihiiba meel kaga dhacaynin in haddana hantidii oo dhan loo xayiro waa arrin hariiba bay yihahdeen oo yaaba laakiin halka saasaa la samaynayaayo mar haddaynu baayicii ku qasabnay inuu alaabtii dhiibo ninkana uu lacagtii sheegtay inaan hadda gacan gacanta ku haynin xayalaad baynu gelinaynaa si aanu ninkan xoolihiisa useejinin ila waxaaba laga yaabaa sidaa markuu u baxo inuu wixiiba xaraasho iyadoo markaa aanu lacagtii soo bixino uu markaa halkaa ka boodo marka waxaa la samaynayaa wixii oo dhanba waa la xayirayaa taasina waa markii ay lacagtii meesha ka maqan tahay laakiin dhowdahay wain kaana haa'iban hadduu ninkani haddii lacagti ay maqan tahay fii baladin aakhara musanifku ka cabbiray beled kalena ay taal laakiin beledkaa waxaynu ku qaydaynaa masaafatulqasri iyo wixii ka fog biicati silcatu buu yihi musanifku isagu alaabtaa loo iibinayaa fi thamani lcagdi gaarigii baa la iibinaya waa la xaraashaya waa la iibinayaa deetana ninkan lacagtiisii baa lag looga jaraya ninkan lacagtiis yaa looga jaray haddii markaa gaadhigu de lacagtii uu goyn waayo tobankii kun ay kala siisteen hadduu goyn waayo oo sideed kunun lagu helo wax maaragtay qiimihiis intaa inu istaago de sideeddii kun baa la siin labada kunna ninkan dayn ahaan baa loogu yeelanaya gaadhigiina saasuu ku seegaya laba kunna waa waa fuushan yihiinoo waa laga doonay haddii uu ka batana hadduu tobankii kun uu noqdana dee waa laga waa la siinaya ninkii gaadhiga iibiyey haddii ay ka badatana waa kan sheego wuxuu yidhi dabcan u sheegay ma ohan karayna waa hal nusko makhtuuda iyay cibaaradan soo socota ku qoranta dabcada daaralminhaajna way qortay uun laakiin nuskhdii makhtuudka ee qadiimka ah nuskad qali keliya qoraysa kifaayatunabihuna ma qorayo kan najmu saaqibkuna ma qorayo markaa cibaaradaas cibaarad meel kale laga keenayna iska ahayd iyaaba dhici kartee wuxuu yidhi wayastawfii wayustawfaa waxaa la oobshanay la bixinaya xaqulbaa'ici iibiyaha xaqiisii iyaa deetana laga oofsanaya laga qaadanayaa lacagtii gaariga lagu iibiyey in baqiya minhu shayun haddii lacagtii wax soo haraan yakuunu lilmushtari iibiyaha ee iibsadaha ayaa dee yeelanaya baaqi haddii toban kun la siiyo dee toban kun baa ninkii gaariga hore u iibiyey la siin labada kunna iibsadihii ayaa dee markaa qaadanaya ay usoo hadhaysa haddaba musanifku qaabkan uu maray haddii lacagtii ay fog tahay hadday lacagtii fog tahay laba weji baa meesha ku jira weji wuxuu leeyahay iibiyuhu khiyaar uma laha inuu iibkii ka noqdo oo markuu ninkani yii lacagtaydii burcay taallaa oo in laga soo qaada ay u baahantah iibiyihii ma odhan karaa haddaba iibkii waan ka noqday oo waan fasakhay mise ma oran karo markaa ta sheekhu maray waxay ku socotaa in aanu fasikhi karin iibiyuhu maadaama lacagtii dee meel uu ku sheegay waxaa la samaynayaa waxa weeye ninkani kama noqon karo alaabti waa la iibin kolka alaabti la iibiyo wixii ay goysaa la eegi hadday markaa ugu filaato uu qaadan hadday ugu fillaan weydana intana wuu qaadan dee taa kalena markay barca ka timaado ayaa markaa looga buuxin intii ka dhimay waa sida sheekhu uu marayo laakiin wejiga muctamadka ihi waxa weeye ana lahu lfask kol hadday lacagtii fogaatay iibiyuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaah haddaba waan ka noqday iibkii deetana gaadhigiisii loo soo celiyo saasaa markaa muctamaduhu dee waxa weeye kol hadday lacagtii fogaatay nooc markaa ceeb oo kale ah ayaa meesha soo baxday sidii mufliska noo iman doonta qofka alaabta kaibs hadduu maaratay muflis noqdo cayroobo alaabtaadina ay taabo waad fasakhaysaa waad la noqonaysaa noo ceeb oo kale ah, ayay markaa noqonaysaa marka halkana waa sidii o kale o kale hadii lacagtii fogaatay mufliski oo kale looga qiyaas qaadanaya xaq buu yeelanaya inuu fasakho hadduu markaa fasakho dee gaarigiisii wuu qaadanaya haddaanu fasikhin xaaladda iyadaa waxaa la samaynayaa oo yidhaahdo waxba ma fasakhayo xajulghariibki imika aynu soo maraynay ayaa masalada la gelinay oo ninkan lacagtii doon baa loodhan waba gaariga laga iibin maayo lacagtii doon baa la odhanayaa gaarigiisan iyo wixii kale hanti magaalada utaalana waa la xayiraya ilaa intuu markaa lacagtii u keenayo kadibna markaa bixinayo taasi waa taa wa suuradu waxaynu nidhi waa marka labada nin waxa ay kala iibsadeen uu yahay shay la kala iibsaday oo lacag dimada ku jirta lagu iibsaday laakiin haddii laba shay laysku bedelanaya ay tahay sida gaari iyo guri oo kale gaari iyo guri laysku bedelanaya haday tahay de wax labadii lagu kala fadilo oo horta adigu dhiib lagu yihahdaa ma jirto waayo gaarigiina waa cayibanyo waa kan gaarigii waa kan gurigiina waa kan soo ma labadiiba waa mucayan markay xaaladdu sidaasoo kale tahay waxaa la yihi labadaba waa la wada qasbayaa unoo qof lagu kalsoon yahay waadiguna hebel dhibadna hebel udhib baa la qof lagu kalsoon yahay ayay labadiiba u wada dhiibayaan kolkii wada dhiibay markaa isaga ayaa u kala wareejinaya oo kala wareejintii u samaynaya midwalba markaa alaabtiisii ku wareejinaya ikhtilaaf mutabaayiciinka halkaa ayuu inagaga eg yahay baab salam maalinta hore masaale aynu ka tagnay an kudu ayib halkaa waxaa inoogu dhan markaa baabu bayc اacyaan ama abwaabu buyuuc اacyaan buyuucacyaanka wixii ku tacaluqayey ayaa halkaa inoogu dhan waxaa halkan musanifku raximah اllahu tacaala uu ka gelayaa baabu slm oo kitaabulbayci un kamida slm xagga af carabiga slm iyo slfba waa la yidhaahdaa slm waxaa laga keenay tasliimkiyo waa dhiibidii waa dhiibid markaasaynu arki doonno waa nooc iibka kamid ahoo lacagtii in hore laga dhiibaa ay shardi tahay marka lacagta hore laga dhiibaya magaciina laga keenayo tasliimkiiyo dhiibidii ayaa markaa salam baa la selafna waa la yidhaahdaayo salaftu sideeda waa waa waa wax horeeyey bay sheegaysaa iyadana islaafkii baa laga keenayoo aslafa islaafan wuu qadimay weeyaan marka waa tan lacagtii laleeyahay la dhiibo iyaduna qadimaadii lacagta la qadimayey ayaa magacaana looga keeno markaa salafna waa la yidhaahdaa salamna waa la yidhaahdaa xagga sharci ahaan waa iib la kala iibsanayo shay qofka dimadiisa ku jira iibabkaa horeynu soo arkaynay wuxuu ahaa wax muuqda gaarigaa iga iibi gurigaa iga iibi wax meel yaalla ama markaa meeshan ha yaallo markaa dee xaadir ha ahaado ama wax ghaaiba ha noqdo ama cayn xaadira ah ha noqoto ama cayn haa'iba ah ha noqoto oo caynta haa'ibadii waa maxay masalan gaaribaa dee dubay lagaaga soo iibiyo kuu soo socda markaasaad nin baa tustoo waxaa tiri waa kan sawirkiisiyo gaarigaasaa la iisoo iibiyey oo hadda maarata iisoo socda markaasuu yii markaa waaad ku samaynaysa waan sii iibinay oo ibsaad siinaysa intaa dee iga iibi maxaad kala iibsanaysaan waa cayn haaiba waa cayn ah iyo shay laakiin aan hadda goobta joogin waa shay mucayana maaha tilmaan waxaad kala iibsanaysaan tilmaan un maaha ee waa shay cayiman weeyaan oo xadidan markaa de soo marray inaan madhabku taasoo kale ogolayn ilaa alaabta ay kusoo gaadhood markaa aragtaan haddaba kani waa maxay isagu waa baycu mawsuufin fi dima shay dimada ku jiro oo la sifaynayaa la kala iibsanayaayo wuxuu odhanayaa qofkii gaadi lankurusana model modelkiisu sidaa yahay caddaana v gs ah ama v i maarata ohanayo v i ama maarata v gs wixii kaleda maarata jira noocii uu sheegayaa wixii tilmaamihii o dhan gaari noocaasi iyo iibi imisaad iga sii markaasuu deetana odhanayaa waaye waa labaatan kun waa kaa iibsaday iyo waayah gaadhi cayiman oo meel yaalla kamay hadan laakiin tilmaan gaadhi ayuunbay tilmaameen meeshuu doona gaadhiga ka keeno tilmaantaa laha ama hadda dubay ha u diro haka keeno ama jaynaba ha u diro ama jabaan ha u diro ama hargeysadaba haka soo qaato ama maaragtay kuwa markaa haystaba ha noqdo adigu mid kumaad xadidine gaari tilmaantaalumaad rabta kaa marka maxaa la odhanayaa waa baycu mawsuufin fi dhima dadku aad bay isugu khaldaan laakiin markaad ku celceliso waad fahmaysa axkaamtii marka shaygan mawsuufkii axkaamtiisu waxyaalana wuu uga yar adag yahay bayculacyaanki cayinaa waxyaalaha qaarkoodna wuu uga fudud yahay oo bayculacyaankii aragti baynu shardiyayna in la arkay laakiin kol hadday meeshani maanta tilmaan tahay arag ma shardiyayno ilaan wixiiba wax cayiman ma ahayn mar haddaan wixiiba wax cayiman ahayn arag ma jiraya laakiin shuruud kale iyadoo shuruuddii guud ee iibku ay jirayso shuruuddii iibka jiraysa waxaa kamid ah, aynu sheegayna shay daahiriy oo nijaas ahay wax waxtarle inuu yahay in uu yahay maqduur calaa tasliimihi wa la dhiibi karayo de maarata maarata lagu rajo qabo inuu marata kugu soo wareejiyo alcilmu bi aqoon in loo leeyahay lakiin aqoontii ubaa kala duwanaanayso halkaa ru'yay ahayd iyo arag halkan iminka ru'yadii la shardiyi maayo waxyaalo kale ayaa la shardiyi doonaa markaa haddaba shuruudihii caadiga ah ee iibka ribawigii dee shuruudihii ribowiga loo shardiyey wax la wixii oo way jirayaan laakiin shuruudo u gaara ayuu markaa waaan tilmaanta ihi uu yeelanaya wixii halkaa lagu soo sheegay waxyaalaha qaarkoodna way ka dhacayaan waxyaalaha dhacaya waxaa kamid a taa aragtida aynu sheegnay waa ko waxaa kale oo dhacaya shardigii milkiga lahaanshaha oo inuu qofkii imika waxaan haysto oo milkigiisa uu ku jiraa shardi maaha halkan hadda soo argi maysi imika dad badan baa waxay ila soo hadlaan inay weydiiyaan qolyo laga yaabo in aanay alaab haynin laakiin waxay hayaan saambulla iyo maaratay eh, wax maaratay eh, ama tilmaamo iyo sawir iyo waxbay hayaan alaabbay suuq geynayaan iyagu alaabtii mabay soo iibsan laakiin de alaabti haddana way iibinayaan iyagoon so waa alaabaha noocaasaan iibinaa markaasuu mid ohanaya aniga laba ii keena goormaad keenaysaa bil aniga saddex iga iibi lacagtu wayta iminka lacagtii guranayaan waa salamkan aynu ka hadli doona hadii ilaahayna oo shardi noqon mayso inay alaabtii hadda haysaan lacagtan ay kaa gurayaan bay kusoo iibsanayaan faa'iidana ka dhex saaraya waa caadi haddii shuruudihii iyo wixii laysla helo waa waa arrin saxa baynamaa bayculcaryaankii dee qofku ilaa wixii horta milkigiisa uu soo galo gaarigaasaa doonaysa gaarigaa ilaa horta anigii aan la soo wareego anigu aan yeesho dee kaama iibin karo haddaanan wakiil ka ahay markaa waa labadaasoo axkaamtiisaasay u kala duwan yihiin waaqiceenina labadiiba way ka jiraan in markaa qofku uu labadii kale fahmo aad iyo aad bay muhiim u tahay wuxuu ku yihi asalmu sinfu min albay salamku waa nooc iibka un kamida waa qeyb iibka kamida wa iibkii ka baxsan ma aha laakiin magacaa salam baa la yidhahdaayo dee axkaam gaar la yahay wayancaqidu wuxuu ku guntamaa bijamiici alfaadi lbayc dhammaan wax alle wiii iib kuguntami ku guntami jiray alaab noocaasa iga yimi iyo waayahay saas ayuu ku guntamaayo lafdi isaga u gaara uma baahna waa sida maarata shaafici naskiisu uu yahay culamada qaarkoodna ay tasiixiyeen isnawina uu leeyahay calayhi lfatwa sida lagu fatwoonaya waa sidaasoo lafdi u gaara oo qasabihi ma jire si alla sidii uu markaa alfaadii iibka loo isticmaalaba waa caadi kol haddii shaygii dimada wa ku jira uu yahay aan wa shay cayiman ahayn salan buu noqonayaa laakiin shaykeynku waxay muctamad ka dhigeen tan dambe inoo sheegayo wayancaqilu bilafdi salami lafdiga salamna wuu ku guntamayaayo y laakiin daruuri maaha buu sheeku leeyahay laakiin shaykeynku waxay rajaxeen in lafdigii salam ama lafdigii salaf mid ahaan la helo inay markaa shardi noqonayso laakiin xagga fatwada sidaa isnawbe uu sheegay dadku waxa wey waba lafdiga kuma taqayudaan afafkii kalena kamama jiraba in af carabi ahayn marka ummadihii kale aan afcel wax ku kala iibsanayn dee slm iyo slaf toona ku hadli maayaan afkoodii bay ku hadlayaan afkoodiina iibka noocani magac u gaara male afcarabigii magac u gaara halahaado lahaado laakiin afafkii kale ma laha kol hadday sidaa tahay fadwadu ee waxaasoo dham inuu salam yahay ayuuba adigoo madhabkii shaafici ka fadwoonaya aad ku fadwoon kartaayo dee waaba naskii shaafici weeyaan waayo xaggii khiyaaradii ka waran wuxuu yihi wayahbutu fiihi khiyaaru lmajlis de khiyaarulmajliskii wuu leeyahay iibkani ilan iibabkii buu ka yahay oo xadiidkii uu soo hoosgelaya walaa yahbutu fiihi khiyaaru shari laakiin khiyaaru shari isagu male oo kolkan aad alaabtaa waxaan ad leedahay tustay saambalkii tustay ee markaa ku qancay ku yihi shan midh ii keen ama toban midh bil kadib ama maarata intaad ku keenaysa bil baan ku keenaya haye Eh, ma ohan karo liya khiyaaru alaaata ayaam saddex maalmood ka fakirayaa iyo maxaad ka fikirda wa w waxyaalaod imika soo arkayso iska tijaabinaysaba maaha waxa u ay noqonaysaa eh, tasliimu rasilmaal baa meeshan la shardiya lacagtu waa inay qadin ahaato siday noo iman doonto marka lacagtan qadinkii waxay meesha ka saaraysaa baa la yihi ajal iyo wakti in maaragtay la qabsan karo iibkiiyo khiyaaru shardi la gelin karo la odhan karo waa kasoo fikiraya waan kaa iibsaday laakiin khiyaar baan leeyahay waayo qadimaadan waaa harcigu sharcigu shardi uga dhigay waa si imika loogu kala baxa oo markaa khiyaaru shardigu munaafi buu u yahay taqdiimkaa salamka maarata lacagtiisa la qadimayo wa min sharihi halkaa waaa markaa inooga bilaabmaya shuruudii salamka ayaa halkaa inooga bilaabi doonta inu lahayn waxyaala isagu la gaaryahay baa jira halkaa ku joogo wsala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallah aclam ha eh, markii ikhtilaafkaynu waxaynu nidhi ujbara lbaayicu baayica la qasbi wa haddii aan khilaaf jirin oo midna aanuka kale wiiisa ubaqan dii labada midoon wixiisa u baqanayo waxaa la yihi meesha iyadaa qasab ma jire cadligii baa la qof dhexe qof dhex ah ayay labaduba alaabta ku wareejinayeen hadduu soo eh, hadduu tuso gaari suuqa yaalla markaa uu ka ku dhaho waxaan rabaa gaari noocaasa ma waxaa soo gelaya ayaan xagu ayaan ka yahay gaari noocaasaan rabaa markuu yidhi ma tilmaam buu sheegay mise mise gaariga laftiisii buu uu tusay kii uu iibsanayay miyuu tusay ya sambal buu tusay de soo maa tusaalu buu tusay markaa gaari noocaasaan doonaya marka waa waa waa wey waa mawsuuf dimihii weeyaan marka waa inuu shuruudihii u sheego de waa inuu inu bedelkiisaya waa inu saaya waa inu saaya waay dad badan baa ku ganacsada in ay alaab ku soo iibiyaan adiguna aada usii diraysa diranaysaa ay alaab kuu soo iibiyaan adiguna aada usii diranaysaa adoo sifooyinka u sheegaya amaba way ku kaxaynayaan oo waad soo dooranaysa kadib dheef buu ku dul saaranayaa adiga muraabaxo ma noqonaysa may muraabaxo ma noqonayso de khidmad aad ku heshiiseen unbuu qofkaasi qaadan karaa khidmad aad ku heshiiseen waxaa isoo tuso de waxa weeyaan meesha isoo tus tus intaana aan ku siiyo waa caadi alaabaha ii soo iibi intaana aan ku siiyo iyaduna waa caadi laakiin qiimihii waxba mu dul dhigan karo isag waba kaama iibinaye isagoo adiguba wa kuu soo iibinaya waba kaama iibinayo qof waxba waba kaama iibinayni waxba kuma dul saari karo maxaa muraabaxada loogu shardiyaa in lala soo wareego alaabta marar badan way adag tahay inaad alaabta soo iibisid ood haddana qofka ka iibisid waxaaba laga yaabaa inuu kaaga baxo haddaanad marka hore sii kala saeexan inaad sii seexatana lama ogola haduu kaaga baxayana xor buu u yahay ilan waad ganacsanaysaayo intaad soo iibsataad kasii faa'idaysaa soo ma kolkaad soo iibsato ganacsa ganacsadaa tahay inuu markiiba kaa iibsadana way dhici karta inuu alaabtii ay kugu baa maarata baarix garowdaana way dhici karta markaa qofkii soo iibsan ku yiri waan kaasii iibsan doonaaye isaga waxba ma qabanaya kuma qasbana inuu kaasii iibsado de waa markaa waxa weeye qof ganacsanaya un baad hadii lagaa iibsan waayo qofka ganacsanaya arrintaas way ku dhacda إذا بين رأس المال مقدار الربح قول مقدار الربح فهل يشترط في التولية والمحاطة de maya tawliyadii muxaaطada ribxiba ma jira maala sheegi tawliyadii muxaaطadu ribxiba male marka meel aan ribxiba faaidaba saarnayn faaidada hala sheego miyaa faida ma jirtaba wakayfa yushtaradu dalika maca cadam الribxi de subxaanaka allahuma bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub